bulshadu ka dhex tumee cayaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib barnaamijkan saaxiibayaal waxaan idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowr ayaad ah maantana ku maqli doontaan haddii eeba eedma waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo yukrain siinaya gantaalaha nooca ridada dheera ah. tima amiir etoobiyaan uu lahaa oo ingiriiska uu qaatay qarni iyo bar ka hor oo hadda etoobiya dib loogu celiyey waxaan sidoo kale idiin haynaa shiinaha oo la ogaaday inay ku badan yihiin dhallinyarada aan guursan madaxweynaha ruushka waxaa la ogaaday inuusanba isticmaalin taleefanada casriga ah iyo internetkaba cadayga oo la ogaaday sidoo kale inuu yareeyo xanuunka asaasaqa la yidhaahdo waxaa sidoo kale barnaamijkeena ku jira warar gudaha dalka ku saabsan iyo suugaantii iyo sidoo kale xubnaheena joogtadeena waxaa kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka kaana daalare haddaad igo lamaan tahay laaftaan ku gelin lahaa liftaan la hoyan lahaa codka macan fanaanadaa ilaahay ha u naxariistay qadro daahir cige ayaa ku looqeynaysa heestaan labadii isdoorte barnaamijkeena kulanka ka enin ayayna daafur noogu taha maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaatanyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday war baninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn

barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibyaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed sideetanka siddeetanka waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadan ku leenahay iyo boggana radio kulmiye dot com idaacadaha wadani xukmaal iyo sidoo kale clive fm ee naga dhageysanaysaan ku bilowna waxaa noo soo socda warar ku saabsan qaraxa ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo wararkii ugu dambeeyay aan eegi doono hadii alle idmo laakiin waxaan eegeynaa markaan soomaalida dhulka soomaalida ku nool ee dhulka etoobiya ay maamushae gobolka soomaalida ee dowla deegaanka soomaalida layihaahdo waxa ay sheegeen in dhibaato badan ay ku qabaan ciidamada dowla deegaanka oromada elibolis halkaasna laga yiraahdo oo intay kasoo gudbaan xuduudda oo dhulka soomaalida soo galaan ay dadka iska laayaan oo dilaan warbixinadii ugu dambeeyay dambeeyey dhacdooyinka ugu dambeeya ka dhacay waxaa warbixinta nooga soo diray waryaheena cabdixakiin gamaadiid oo jooga jigjiga ee ilmihii raarta jiifay ee ku dhici maba islahayn dee wiilkii oo saa u jiifa ah. unbaanu qad maqallo waxaan isidhi malaha ilmahan yar baa xaafadanaho malaha waxbay ku tuurtay jiqaaqad ilmahan deedna maqalay de markaan ku soo orodnay ean xaggan u rognay dee iyadoo duleesho unbaabanu aragnay oo halabka ay ka gashay halabka ay ka gashay unbaan aragnay ee soo bixinay waa anagii la orodnay caafimaadka geynaye xaggan geynaye deedna la gudbiyey jigjiga mm. dee gumcii halkaasaa laga soo saaray haddana xabadii way ku dhex jirtay halkaalay ka soo saareen inta la geeyey jirjiga buurtan aanu biyo ka cabi jirray uma doonan karno oona sidaabaanunhobaanu ku baryeynaayo haye cabsi iyadu aad iyo aad binoqoshada noogu yimid biyo waxaan qabinna waanu weyne biyana saasaan qarnahayba wiilasha ku jira buurta ayaanu caawa ku baryaynaa mooyeene cabsi ahaan caawa maanaan barna hadaanukababaadnaybalayti bay ahayd toddoba ilmood baa laygu agoobeeye toddoba ilmood baan bannaan la dhigay mhm. haddii la dhigay toddobadii ilmood baan la caydhsada oo kililki meejiinna la gala dhulkiina aan islahayn oo soomaali la gala dadka nala waxaa ka mid ahaa hooyo gabadheedo iyada oo ku ag tukanaysa islamarkaana kootuma jira Ah, eh, markaasina aabaheed u yahay mariid eh, iyadoo hooyada tukanayso ilmaheed eh, markaas rasaasta ku dhacday islamarkaana loo qaaday magaalada jijiga magaalada jigana ay ku nafaxday gabadh bay ahayd kow iyo toban jir ah waaban ku tukanayay agteed baan ku tukanayay salaadii duhur intaan salaadii ku jiray unbay unbay haddii ilahay ku dhacday waxay kaga dhacday haddii ilahay halkaa misigta dambe ay kaga dhacday kolkii haddii ilahay dhakhtarkii la geeyeyna intan xubabaystoo dhan bay wada jarjartay bay yidhaaheen Eh, sidiiba hade ku nafbaxday gabadhii hadee ilaahay lahaan baan qaataba lagu aasay abahood waa maral in dhowr sanaba eega waa maral ugu yaalaa unba sidoo kale dhacdooyinka layaabka leh halkaan aan kula kulanay oo maalmihii u dambeeyey dadka khashaarada soo gaar waxay kuwa tirbeel ah waxaana halkaani markaas hadda aan kula kulanay dadyoogii khashaarada ay kasoo gaareen dadka aanan la hadaln waxay noo sheegeen in ay tani soo xasuusinayso dhacdooyin hore uga dhacay deegaanka ormada oo dad ku nool magaalada baabileti iyo sidoo kale magaalooyin kala duwan oo deegaanka ormada gudihiisa ah laga soo barkiciyo islamarkaana qaarkood lagu lahayay waxay noo sheegeen in tani ay soo xasuusinayso dhacaash mid la mid ah iyagoo markaas ka codsaday dowladda federaalka etoobiya in arrintan wax ka qabato balbalayti meeshii la odhanayay yaana lagu weeraray habeen waan toddoba ciyaalan haystaa halkii ilmaha waxaan ku soo bixiyey saddex kun oo riyaal baan ku soo bixiyey halkii ilmaha saddex kun baan ku soo bixiyey ma ku soo bixiyey meeshanaan imid dalnamadaan imid baan lahaa oo waan iska fadhiyey shiraacii dhexdeeda xabaddii iigu soo durtay anoo mataanii sidaa u haysta hee distidii ciyaalku wax ka cunayeen bay xagga kale uga baxday xabaddii haye dhibkaasaan na haystaa ee annagu waddankanagii baan mid baan lahayn waddankanagiina wakaa si aan ku joognaa ma jirto waayahan degmooyinka nagu hareeraysan baa shirar waaweyn lagu qabtay oo la yidhi xeradan barakacayaasha qoolaji aan layno dadkii deegaankaa ee oromiya ahaay ee baabili ka midka aha wuu diiday dad laga soo kaxeeyey deegaanka oromiya gudihiisa meelaha ugu dambeeya ciidana bana soo galay annaga oon ka warhaynin xaaladaas oo qola hay ay tirokoob xerada kula jiraan uunbay xabad nagu bilaabantay xabaddii nagu bilaabantay kow iyo labaatan barakaca ah oo ilmaha yar ee afarta bilood jooga uu ugu wen yahayba xaafadahooda kudhuyay ugu timid oo weeyaan lagu laayey marka waxaa weeyaan dhibaatada meeshan ka dhacda umaanaan haysanin maanta calankii oromiyabaa nalagu hoos laayay calanka dowlad deegaankeena in maanta nalagu laayo anagoo dad muslimiin waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka etoobiya gumaadkaa markii hore nalagu sameeyey ee haddana eegana oromiya ay nagu wadda nagu sii socda ee saddex maalmood maalintii afraad ba haddii gaxabaddu ay socotaa dadka nallaynayaayna waa dad shacaba ma aha waa fadnoodii ciidanka new boolista ee oromiya lixdaa sane ean halkan deganahay oromiya iyadoo dhibaatadaa noo geysatay ayaa haddana intay naga daba timid qoryo waaweyn dhashiikayaal iyo qoryo boobayaal ah iyo dabamiishaaro ayaa waxay noo sureen buurahan agtaannada markaasaa na lagu garaacayay afar maalmood oo xidhiidha lagu garaacayay maatidaannadii lagu laayey dhallaanka la laayay waxaa ka mida ilmo shan bilood jira ayaa ka mida in anwar baa la yidhahdaa aabbihiina wuu joogaa shala la aasay waxaa ka mid a hal sano mid jiraa ka mida waxaa ka mida laba jir baa ka mida kow iyo labaatan ruux ayaa halkaa lagu gumaaday oo badhna wax la laayay iyo wax dhaawaca labadaba isugu jiraan maalmihii u dambeeyey dagaaladu waxay ahaayeen kuwa si joogta u socdo iyadoo mar kasto markaasi la fili karo hadda in shacabkaani cabsi ay ka qabaan in rasaas lagu soo ridi karo cabdixakiin gamaadiid aad mahadsan yahay warbixintaas wuxuu nooga soo diray magaalada jigjiga goordhow waxaan eegi doonaa baladweyne iyo xaaladeeda laakiin waxaad dhegeysaneysaan barnaamijka kulanka kenen waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad barnaamijka kulanka kenen idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan markaan waxaan eegeynaa xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan Eh, goor dhow intuusan barnaamijkan soo gelin qarax weyn ayaa ka dhacay magaalada beledweyne oo ismiidaamin ahaa wararku waxay sheegayaan in gaari nooca xamuulka qaadaha qaraxaasi loo adeegsaday wuxuu ka dhacay halka loo yaqaano warshadii horseed oo xaafadda xawataaka ku taala khasaare kala duwan ayaa jira telefoonka waxaa ku jira agaasimaha warbaahinta wadani eh, sidoo kalena caawariyaha keenan ee gobolka hiiraan ismaan aadan caleys soo dhawow sidee beledweyne wax uga dhaceen maanta aad iyo aad aad mahadsan tahay buntn eh, eh, abaarihii sideedii dhowrnimo ama eh, markaasi ayaa waxaa qanax xoogle uu ka dhacay halka loo yaqaano horsada horseed sida hawshatiga oo udhexaysa markaa taas halkaa boojada ilaa iyo cilmiloos yaa jibka weyn halkaas waxaa ka dhacay qanacad xoogan gaari waxyaabaha qanxa laga soo buuxiyey jidka eh, qaraxani ayaa wuxuu ahaa mid si wanagulgeliyay gudaha magaalada beledweyne ila deegaanada ku dhow dhow ee eh, magaalada beledweyne ayaa laga soo maqlay mantuule fogfog ayaa laga maqlay qaraxa jidkiisa eh, qof walba oo jooga magaalada beledweyne inuu ahaa qarax uu maqlay mm-hmm. qaar kamida goobjoogayaal ka waa goobta qaraxa uu ka dhacay brandiniyo aan la xiriiri ayaa waxay ii sheegeen in isbitaalada hilaal iyo isbitaalka maxamed soomaali la geeyey dhaawacyo aada fara badan dhimashona ay jirto inkastoo aan eh, aan si rasmi aan loo sheegi karin eh, dhimashada iyo dhaawaca suurtagal ay tahay in tirada haatan la sheego ay soo baxda mm. inay kasii kordhi karto maadaama eh, ciidamo aada u fara badan goobta qaraxa u ka dhacay ay marka hareereeyeen oo mm. aan ka jirin dad shacaba oo goobta loo batacay waxaa goobta yaalla siday ii sheegeen qaar ka mid a ah wariyaasha ka howlgal warbaahinta gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo qaarkood ay gubanayaan majaajo qaar kamid dadka ku geeriyooday ama ku dhaawacmay dhalinyaro iyaga ka xoog xoogsada goobaha ka agdhawa ama labaajooyin meesha ku yeelay goobta aa ka agdhaway goob iyo ciidamada dawladda federaalka soomaaliya ay ku sugayeen ilaa iminkana warar kala duwan ayaa goobta kasoo baxay laakiin waxaa burano burbur xoog leh uu soo gaaray goobihii ganacsiga ee ka agdhawaa goobta qaraxa uu ka dhacay oo runtii aad kaakay ahaa goob aada u camiran haatanna runtii indhahaadan ku dhamayn karin oo burburka ka muuqanaya uu yahay mid aad u balaacadle khasaariisa waay waxaa la isweydiinayaa marka careysow goobta qarax uu ka dhacay maxay ahayd yaase adeegsada bal taas dhegeystayaasha la wadaag goobta qarax uu ka dhacay ee waxaa ka agdha waa goob jogboynta oo gaadiidka soo galay gudaha magaalada markaasi looga qaado lacagaha ee cashuuraha haddii ay markaas kor kasoo gudbaan oo halkay magaalada ka galayeen buundada muhiimka ah ee buundi koowaad ayuu ku dhowdahay goobtii warshada agaarkeeda weeyaan waana goob muhiim u ah socodka gaadiidka oo gaadiid ka baxa magaalada beledweyne inta badan ee waddada ay isticmaalaano laamiga ah waana goob aada u sicno badan waxaa ku yaala goobo ganacsi oo aada u fara badan waa goobta ay dadku markaasi inta badan ee wadada keliya ay sida weyn u isticmaalaan ciidamada ee dawladda afaantoodana khasaaraha kama marno oo sida ay soo sheegay qaar kamid ah goobjoogayaal ciidamada dawladda ayaa kale ah dadka halka ku geerida ayaa laga sheegaya marka wixii eh, warar ama qaraxaas dhimashada ama dhaawaca tira rasmi ana haddii alla awooda ogolaado barnaamijyada nagu soo fool leh ayaan idinku soo gudbin doonaa insha allah eh, ilaa hadda maxaad ogaatay khasaaraha inuu gaarsiisan yahay intaad maqashay ogaantaada ama aad laguu sheegay maadaama aad tahayna weriyaha magaaladii jooga ruantii eh, dhaawaca tiro ku dhawaad soddon jaabo kala duwan ishiina qaar way ka badinayaan dhaawaca dadka goobjooga oo ku sugan goobta qarax uu ka dhac oo markaasi u sheegay inuu indhihiisa ku arkay ilbaa dadka oo ku dhegan goobihii ganacsiga isbitaalka soomaali daar macaadi fara badan la keenay isbitaalka hilaal oo sa ku yaala caawad caawataa kale mashquul aad u fara badan oo ka muuqanayo dhowr jeer aan isku dayay mas-uuliyiinta isbitaalka helo ayagana kuma aanan guuleysanin waya cismaan aada umahadsan tahay waa kaaga mahadnaqaynaa wixii warara kusoo kordhana dabcan waa nala soo socodsiin doontaa cismaan aadan careys ayuu ahaa oo toos noola socodsiinayay hadbay xaaladihii ugu dambeeyey magaalada baladweyne baladweyne intaan wararkeeda aana ka dhammaan farxaan maxamed xuseen ayaa isnala socday wararka qaraxan oo warqabadka ku jiray maxaa dheeraada oo farxaanoo nala wadaagi kartaa oo qaraxan ku saabsan buraan waa mahadsan tahay qaraxan intuun saa sheegtay barnaamijka soo gelin ayuu ka dhacay bartamaha magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa la sheegayaa in goob ay aada dadka ugu badan yihiin oo ku taala magaalada oo ay ku yaalaan goobo ganacsi iyo sidoo kale hoteela ay markaasi qaraxa ka dhacay wararka waxay sheegayaan burhano in gaarigan uu ahaa gawaarida mid ka mid a ah gawaarida waaweyn ciidamadana la sheegay bar control inay ku hubiyeen islamarkaana ay ku raajoogeen ama ay daba socdeen halkaasna uu ku qarxay goob markaasi suuq yar ah oo ka mid a ah suuqyada ee magaalada ku yaalla islamarkaana loo yaqaani jiray warshadii hore ee horseed waa bartamaha magaalada sidoo kalena wuxuu goobtu qaraxa waxay ka tirsantahay xaafadda eh, ah, hantiwada xaafadda xawataako mm-hmm. ee eh, magaalada beledweyne eh, wararka waxay sheegayaan in dhaawacyo badan la geeyey isbitaalada magaalada beledweyne sidoo kalena waxaa jira in wali dad oo ka agdhawaa goobahaasi ay guryaha ku dumeen waxaa la sheegayaa in dad guryaha ku dumeen qaarkood ay ku jiraan qaarna lasoo badbaadiy waxaa la arkayaa sawiro lasoo qaaday goobta burburka oo aada u xoogan oo meelaha qaar ay gubinayaan mm-hmm. halka meelaha qaarna ay yihiin marka burbur xoogan soo gaaray waxyaabaha aad loo hadalhaya arrinta burburka marka loo eego xaafadaha kaaga dhowaa waxaa la sheegay in qoys dhan oo gurigii ku dumay oo hooyadii iyo caruurtii hooyada hadda laga soo saaray caruurtiina weli ay ku hoos jiraan burhano waxyaabaha aadka loo hadlaya ay ka mid tahay goobtuu qarax ka dhacay guryihii ka agdhowaa dhammaan waa ay burbureen dadkii ku noolaana waxaa soo gaaray khasaare kala duwan weli waxaa socda gurmudka loo fidinayo dadka dhibaatada ay soo gaartay waxaa la arkayaa muuqaalo laga soo ama la soo qaaday ilmo yar yar oo hooyadood iyo iyaga ay kala lumeen qaarkood isbitaalada lagu hayo la baadi baadigoobayo ehelkoodii goobta uu qarax ka dhacayna hata ay tahay meel aada u mashquul badan ciidamada ammaanka ayaa goobtii tagay waxaana markaasi loo gurmanaya dadka dhibaatada soo gaartay beledweyne dhowr qarax ayaa ka dhacday laakiin qaraxan waxaa la sheegay hmm. in uu ka mid yahay qaraxyadii waaweynaa ee ka dhacay magaalada saameyn xoogan u geystay guud ahaanba hmm. dadka ku nool magaaladaasi waxaa jira laleeyahay saxmad ka jirta goobta qarax oo ka dhacay dadka magaalada ayaa soo aaday oo ehelkooda ama dad iyaga ka maqan baadi goobanaya oo dabcan ah, goobta tegay oo maadaama meeshu ahayd meel yaroo suuqa ayay wararku sheegeen marka saxmadda ka jirta marka loo fiiriyana aada ayay maxaahat looga dareemaya dadkii magaalada ay goobta kusoo xumeen ma jirtaa marka ilaa hadda waxaan helnay oo mas-uuliyiin dowladeeda ama hirshabeelle ka tirsan oo waxyaela kasoo gaartay burhano ilaayo haatan mas-uuliyiinta eh, maamulka oo waxa soo gaartay qaraxaasi lama sheegin inkastoo eh, buuqa ah, magaalada uu yahay mid aada eh, u taagan oo dadkii dhan ay baadi goobayaan ehladooda cid kastana ay ku howlan tahay sidii ay gurmud ugu fidin lahayd dadka shacabka ah ee dhibaatada kasoo gaartay qaraxa ka dhacay bartamaha magaalada maamulka hirshabeelle iyo dawladdana weli wax warah kama soo bixin waxa uu la qorayaa ama inta badan la hadlhayaa qaraxa halkaasi ka dhacdo masiibada weyn geystay iyadoona dadka shacabka lagu baaqayo inay gurmud ufidiyaan oo dadka dhig u shubaan maadaama dadka dhibaato ay soo gaartay inta badanna dadka goobtaasi ku sugnaa ay ahaayeen dad shacab ah oon markaasi goobtaasi ku ganacsanayay wararka kusoo kordha waa la socon doontaa saaxiibayaal xaaladda magaalada beledweyne dib ayaan ugu laaban doonaa hadba wixii kusoo kordha wararka kale haddii aan kusii soconno madaxa ciidamada dalka suudan ayaa u sheegay warbaahinta inay diyaar u yahay inuu wadahadal la galo ama uu la hadlo taliyaha ciidamada fallaagada ah ee dalka ee dagaalka kula jirta dalkaasna taladooda isku hayaan sargaalkan oo layiraahdo jenaraal cabdifataax al burhaan ayaa sheegay in mabda ahaan uu diyaar u yahay inuu la fadhiisto ninka kale layihaahdo maxamed xamdan dagaalo oo ah hogaamiyaha ciidamada taageerada deg dega ah ee r s f ta magacooda loosoo gaabiyo labadan hogaamiye ayaa tan iyo bishii abriil waxay ku dagaalamayeen gudaha dalkaasi arxan darro weyn ayaa laga soo waranaya dagaalkoodanu sababay waxaana sheegay in qaramada midoobay ay sheegtay in dagaalkaasi ay ku dhinteen dad tiradu gaarayso ilaa shan kun oo qof waxa ay qaramada midoobey sidoo kale sheegtay in in ka badan shan milyan oo qofna ay ku barakaceen sargaalkan la yihahda jenaraal aburahaan waxa uu yidhi oo afgembi ku qabsaday xukunka dalkaasi labada kun ah ayaa wareysi uu bixiyey wuxuu ku sheegay in hadda kadib uu ka fakarayo sidii uu u aqbali lahaa wadahadallo ula galo saraakiisha kale kasoo horjeeda waxauu ninkan madax ka yahay ciidamada qalabka ee dalkaasi suudaan ee saaf magacooda loosoo gaabiyo waxaana uu sheegay in uu hore ugu maqnaa ama uu ku fakarayo sida uu ula jaan qaadi karayo siyaasadaha cusub ee dalkaasi iyo waxa laga bedeli karayo hanaanka diblomaasiyadda iyo nabadda ee dalkaasi jenaraalkan ayaa beeniyey in ciidamadiisu ay bartilmaameysadeen dadka rayidka ah waxaana uu qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalku ay sheegeen inay jiraan cadeymo muujinaya duqeymo aan loo mildayin oo lagu qaaday goobaha dadka rayidka ah ay degan yihiin waxa uu u sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu guul ka gaari doono dagaalka socda hase ahaatee wuxuu qirinayaa in lagu qasban yahay in xaruntiisa uu u raro magaalada layrada boorto suudaan sababtaa wuxuu yidhi dagaalka ka socda caasimadda qartuun ayaa sababaya in dowladdu aysa halkaas kusii shaqeyn weyso sargaalka kale ee kasoo horjeeda ayaa isagu waxa uu sheegay in wadahadal hadda uusan diyaar u ahayn islamarkaana nabadda ay ku xiran tahay in marka hore heshiis laga gaaro waxyaabaha aasaasiga ah ee laysku hayo madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa waxa uu qorsheynayaa in dowladda ukraine uu siiyo gantaalaha nooca ridada dheer ah ee horumarsan si xukuumadda kiyef ay uga caawiyaan weerarada ka hortaga ah ee ka socda dalkaasi ee ay ku wareyneysa ama ay kaga soo horjeedo xukuumadda ruushka warkan waxaa baahisay warbaahinta dalka mareykanka waxaa lasoo xiganayay saraakiil mareykan ah oo arintan la socda iyagoo sheegay in xukuumadda ukraine ay heli doonto qaar kamida ah gantaalaha loo yaqaano actamis oo masaafo ahaan gaaraya mayl ama saddex boqol oo kilomitr tani waxay awood u siin doontaa xukuumadda kiyef inay ku dhufato bartilmaameedyada ruushka ee ugu dambeeya ama ka dambeeya jiidaha hore ayaa lagu yeelay qoraal kasoo baxay xukuumadda mareykanka intaa la xaqiijiyey waxaa laleeyahay laba gantaal oo laga leeyahay ama ay xiriirsadeen ciidamada ukraine ayaa jimcihii waxaa ku dhaceen xarunta guud ee maraakiibta badda ee gaar ahaan badda madow ay saldhigga ku leeyihiin ruushku ay ku taalo gobolka karemiya ilawareedyo ka tirsan ciidamada ukraine ayaa warbaahinta u sheegay in weerarkaas oo ka dhacay dekada layiraahdo sefstopo in loo adeegsaday gantaalaha nooca loo yaqaano stomshadow kuwaas oo ay kaabayaan ama ay siiyeen baa lidhi dowladda ukrain dowladaha ingiriiska iyo faransiiska gantaalaha noocaana ah ayaa masaafo ahaan waxay gaari karaan in ka badan boqol iyo konton mayl laakiin marka loo fiiriyo gantaalka agta ee ruushku ama mareykanku uu bixinayo xukuumadda kiyef bilo gudahood ayay ku heli doontaa waxayna kordhin doontaa baa laleeyahay weerarada degdega ah ee ay kaga soo horjeedo ciidamada ruushka ee dalkeeda kusoo duulay telefishinka n b c layidhaahdo iyo wargeyska kale ee wall street journal ee mareykanka ku yaala oo soo xiganaya saraakiil mareykan ah oo la magacaabinaya sheegay in madaxweyne baiden uu u sheegay dhigiisa ukraine valadimir soloneski in kiyef ay heli doonto tiro yar oo gantaalahana ah iyadoo la raacayo nidaamka gantaalaha casriga ah labada hogaamiye ayaa ku kulmay aqalka cad ee dalka mareykanka maalintii khamiista wargeyska wall street journal ayaa intaa wuxuu ku daray in hubkan loo diri doono toddobaadyada soo socda dhanka kale wargeyska kale layihahdo washington post oo soo xigtay dhowr qof oo aqoon u leh doodan iyagoo leh ukraine waxa ay heli doontaa gataalaha actemis oo ku hubeysan bambaanooyin kooxa ah oo ay ka weliba hal madax laga hagi karayo mareykanka iyo ukraine midkooda midka kale si toosa ah uma xaqiijin arrintan xukuumadda ukraine haddii ay hesho gantaalahan waxay awood u heli doontaa inay toos u garaacdo bartamaha ama bartilmaameedyada badda midooba ee maraakiibta ruushku ay joogaan waxay sidoo kale ukraine isku dayeysaa inay dib ula wareegto gobolka kremia oo hore looga qabsaday wadahadalada john baiden iyo selonski ee washington waxaa sidoo kale lagu dhawaaqay qeyb cusub oo taageero ah oo lacaga oo gaaraya saddex boqol iyo shan labaatan milyan oo dollarka mareykanka ah oo gargaar militari ah oo ay ku jiraan baadira madaafiicda iyo rasaasta waxaa loogu talagalay ukraine sidoo kale waxaa ku jira heshiiskaasi noocyada gantaala noocyada taangiyada ee abramis layihahda ee mareykanku farsameeyo oo la geyn doono isbuucyada soo socda dalkaasi ukraine hase ahaatee waxaa leeyahay gantaalahan ayaa intaa sii raaci doona waxaan aaminsanahay in inta badan waxyaabihii aan ka wada hadalnay madaxweyne biden maalintii shalay aan awood u yeelan doono inaan helno oo heshiiska uu sidaa ku dhaqan galo ayuu yiri madaxweynaha ukraine valadimir selonski oo booqasho ku jooga dalka canada wuxuu yidhi tani waa arrin waqti dheer ah oo waxba kuma xirnaba yiri ukraine inay hesho gantaalahaasi oo shuruuda xukuumadda kiyev ayaa muddo bilo ah waxa ay ku dadaalaysay in gantaalaha noocan ah ay hesho si ay uga hortagto ama ay u kordhiso weerarada xoogga ah ama gantaalaha ah ee dalka ruushka ay ku qaado xukuumadda ukraine waxay hore u sheegtay in nidaamka saadadka muhiimka ah ee ruushka ee xarumaha taliska iyo xarumaha kale ee saadka ee ka dambeeya jiidda hore ay noqon doonaan bartilmaamyada ugu waaweyn madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin duulaan ayuu ku qaaday wadanka ukraine februaayo sanadkii lasoo dhaafay xukuumadda bidenna waxay markii hore ay sheegtay inay si aada u garab taagan tahay dhigeeda dalka ukraine mowqifkaas ayaana dhowr dowladood oo kale ay raaceen gantaalahan haddii xukuumadda ukraine hesho ruushka culays weyn ayuu kala kulmi doonaa qodobo kale ayaa saaxiib eel noo soo socda barnaamijka kulanka kenin ayadna dhegaysanaysaan k n mariye jawaabtii cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay cilmiyo qays muxuu jaahilka ogyay haddii aan jacayl jirin ifka joorad nuurtiyo wanaag laguma joogeen jeclaadaa onkodinuu jibaadaa dhulku wuxuu jeclaadaa in xaareedi jiiftaa dhirtu waxay jeclaataa inuu ubaax ku jarayay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeedaa jeclaada oonkodinuu jibaada dhulku wuxuu jeclaada in xaareedi jiifta dhirtu waxay jeclaataa inuu ubaax ku jarayay noole wuxuu jeclaadaa naftu halkay u jeeda waxaabu kuu yahay markaajina u yeedheen jallaygu dhawaaqdeen aanay oran dhegii jalaaq dhegii jalaaq jaalale jaalale aaaa jabintirib ilinay u jiifaan maxuu jaahilka ogyaa axdiguu xuseen jiray muliyana ha jabintirib ilinay u jiifaan maxuu jaahilka ogyaa mahmaahay joogtaa sow ma dhalin jacaylkdhegu waxay jeclaadaan janna loogu baaqaa indhu waxay jeclaadaan qurux inay ujeedaan hadal waxaad jeclaadaa inuu ku jooga anna waxaan jeclaadaa inaan kula jalbeeba dhegu waxay jeclaadaan janna loogu baaqa indhu waxay jeclaadaan qurux inay ujeedaan aadal waxaad jeclaataa inuu xibin ku jooga anna waxaan jeclaadaa inaan kula jalbeeba jabba waxaa bukuu yahay markaa jina uu yeedhe jallay buu dhawaaqdee aneyoran dhegi jala dhegi jala

jabaa shakigu yaa jaalaleeyeelay kale kamid mid ahaa salaad maxamed shardi salaad darbi iyo saynab ciika maxamed ayaa ku luqeynayay heestan oo jaalale layihaahdo ilaa u naxariistay maxamed cabdulahi ciise sangub ayaa iri dalgahayaa qeyb bay nooga tahay barnaamijkeena kulanka kenen beledweyne wararka ka jira haddaan dib ugu laabano ilaa ku dhawaad toban qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxiis miidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada baladweyne maanta isbitaalada waxaa la geeyay baa dad badan oo dhaawacyo qabaa dad badan guryaha laga soo saaraya kudumay kuwo kale waali way ku hoos oo gurmad ayaa socda kuwan laga soo saaray sawirada la baahiyey waxaa ka mid ay ah muuqaalad laga helay magaalada baladweyne wiil yar oo aada u yar weliba oo goobta qaraxa ka dhacay isagoo dhaawaca laga qaaday isbitaalkan la geeyey waxaa la sheegay hooyadiis oo xambaarsanayd in qaraxa ay ku dhimatay hadduu wixii kusoo kordha waa la socodsiin doonaa waxaan wararku sheegayaan qaraxan oo gaari weyn lagu soo xiray in bar control ay ciidamadu ku celiyeen kadibna uu qarxay markaan dhinaca xubnahan eegeynay waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay lul maxamed aadan baana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa sabdi taariikhduna waa saddex iyo labaatanka sebteembar sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol lixdan iyo lixaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan sagaashan iyo sagaal cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah, maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii waxaa la meel mariyey dastuurkii xilligaasi ee soomaaliya maantaoo kale sanadii labada kun iyo toddobadii ra-iisul wasaarihii xukuumadii waagaasi ee soomaaliya cali maxamed geedi ayaa sheegay inay xukuumadiisa diyaar u tahay wada hadal ay la galaan kooxihii mucaaradka ahaa maantaoo kale sanadkii labada kun afar tobankii wariye mareykan ahaa oo asal ahaan kasoo jeeday dalka jarmalka oo muddo laba saniyo bar afduub loogu haystay gobolka mudug ayaa la sii daayay maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun shan boqol konton iyo saddexdii boqortooyadii saadiyaan ayaa aas-aastay dalka maanta loo yaqaano morocco maanta oo kalena sanadkii kun toddoba boqol siddeetan iyo sideedii baarlamaanka dalka faransiiska ayaa dib u shaqo bilaabay kadib markii uu dalkaasi ka dhammaaday nidaamkii boqortooyada maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol konton iyo afartii ciidamadii dalkii la oran jiray jarmalka bari ayaa xirxiray boqolaal ruux oo lagu eedeeyey inay basaas u ahaayeen maraykanka maantaoo kalena sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan sideedii ku dhowaad boqol kun oo ruux oo masaari ah ayaa soo dhoweeyey madaxweynihii xilligaasi ee masar anwar asaadaad oo ka soo laabtay shirkii kam defi ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol madaxweynihii hore ee dalka ciraaq sadaam xuseen ayaa sheegay inuu burburin doono israa'iil guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aada mahadsan tahay wariyeen maxamuud aadan oo dibna waxaa xusuusinaysay qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay haddii markaan aan eegno warbixinada kale shiinaha waxaa la sheegay in maalinta jaceylka marka waxaa loo yaqaanaa baa maalinta bandhiga qaxa waxaana la sheegay dhalinyaro badan oo aan guursan inay ku badan yihiin ama dadka aan guursan inay aada ugu badan yihiin sanad walbana waxaa loo dabaaldegaa baa layidhi bisha toddobaad iyadoona marka magaalada shiishi layihaahdo ama dabaaldega shiishi layihaahdo ay u dabaaldegaan dhalinyaro kuwii hore ka badan qiyaas ahaan waxaa la sheegay celcelisaan marka la fiiriyo dhalinyarada aan guursan ee wadanka shiinaha inay hal saddex milyan ay sanad walba ka badan yihiin marka loo fiiriyo ujeedadu waxay taabaa leeyahay loo sameeyo bandhigyada noocan oo kale ah in sanad walba loo la tuso dhalinyarada ama lagu dhiirigeliyo inay guursadaan magaalooyinka waaweyn xiliyada qaar waxay sheegaan in dhalinyarada ku dhiirigelinayaan inay guursadaan sababtan waxa weeyaan dhallinyaraduna ay u sheegaan inay guursan waayaan shaqo la oo aada ugu badan wadankaasi shiinaha koox khubaro ah oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka oo fadhigoodu yahay wadankaasi ingiriiskuna waxaay sheegeen in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in qofka oo rumeyda maalintii laba jeer ay aada ugu yartahay inay ku dhacaan xanuuno ay kamid yihiin asaasiqa iyo xanuunada dhimirka marka waxay leeyihin caafimaad badan ayaa ku jira waxaan lagu talinayaa qofka maalintii laba jeer in yaraan u rumaysto ama cadaysto taasoo qeyb ka habaalila ah daryeelka caafimaadka ee dadka waxay leeyihiin dadka sabardhig lagu sameeyey dadka rumaysta maalintii ama cadaysta laba jeer iyo kuwa aan cadayanba in dadka aan cadayin uu ku badan yahay ama ay ku badan yihiin xanuunada asaasaqa iyo xanuunada dhimirka marka loo fiiriyo baaritaanada la sameeyey markan saaxiib il waxaad kusoo dhawaataan xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan beeleed weyn allaahayo bugta iyo balaayada beeleed weyn allaahayo war cabdulow balodweyn qarax weyn baa ka dhacay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa balaayada cadowgu soo maleegay bulshada reer beledweyne inuu ka badbaadiyo marka waxaan odhan lahaa beledweyn allahayu belaayada hare bilaahi aw raxmaanha eh, bilaaye moosaw beeled weyn allaahayo balayada hareer mari war shacabka beledweyne eh. intooda badan waa la dirireen balaayada iyo fidna wadayaasha dhulkoodana waa ay ka xoreeyeen hase yeeshee masiibadu shaydaan ay ku soo gambata lama waayo wax badanna waa ay isku dayeen hase yeeshee uma suurtogelin taariikhda markii dib loo fiiriyana muqdisho magaalada ku soo xigta ee ay qarxyada ugu badan la beegsadeen waaye hadda waxay intaasoo shirqoola ugu maleegayaanna dadka joogay arkeen damiirkoodu inuusan dulmiga aqbali karin marka waxaan dhihi lahaa beeledweyna lahayow balayada hareer mari ilaahow baled weyne bulshaweynta ku nool khawaarijta balaayiya cadowga iska badbaadi baladweyn allahayow balayada hareer mari urbowa shabaabku waa bahala iyo boogan kaa hadhine haddii aan la baabi biiniga wallaan laga bogsoonayne beelad weyn allahayo eh. ka dulqaad balaayada ilaahuw eh. ree beled weyne beledii lala eegtay intii ruuxu ka booday naxariis badan sii inta ay birujeexdo dhaawacii la bukaanana ilaahw ka bogsii eh. beeled weyn allahayo balaayada hareer mari ilaahw beled weyne bugta maanta ka yeertay adaankaa baryayaha biyo nooga qabooji oo baaskay falkiyeenna ka badbaadi dhexdeedii dadkeenna beeled weyn allahayow balayada hareer mari aryaadhaha kalemaanay warya dhammaantiis shabaab iyo heer beledweyne wanaaka ma dhexeeyo hadda heer beledweynena mug hore jilibka inya u dhigeenay meel iska saareen iyakuna qarax iyo fidno iyo inaysan heer beledweyne xabad u dhaafaynin waa la ogaay tabaru meelay gaadhsiisana fidnada ka heri maayaan minaan la yska qaban heer beledweynena waa ku dilaa iyo waa ku qarxi eedayaha uga hogaansami maayaan inay ka aadhsahayaan waxay u geesteenna waa ii caddahay hadda dadka balaayada agfa fadhiya heer beledweynaha ku daydeen doqontana waa tii la yidhi yaan lagaaga derinay u dagaaladahay la'dahay heer beledweynena waa mujaahidiina intii dhimatay allahow naxariisto inta dhaawacantayna allahow boogadhayo beeledweyna lahayo balaayada hareer mari war beelaha magaalada beledweyne degan dhinacaa lagu dhaliili jiray dagaalka inaysan ka qaybgelin khawaaruujinu ay ku soo dhex dhuuntaan laakiin ayaga laftirkoodii aan ka badbaadinoo tuulooyinkoodii ay gubeen kadibna shalay waa kuwii inta hubka qaatay macala amiir ka dilay iyo kuwo badanoo khawaariija qaar kalena madaxayba ka gooyeenaa la yidhi marka reer balweyne hadda dhinac lagu xaqlinaya in balaayadu soo dhex martay ma jirto cidna wax looma reebin hadda webiga dhinacaad ka martaba colaada khawaariijsaa taalla baladweyn allahayow ka dulqaa aad balaayadaawar kalemaanay anigu xaasidnimadaan idinkula yaabay halka bug oo nimanku geysta anaad sheegtaani labaatanka bugood oo loo geystay iyaga ma sheegtiin waxa amiir daboolgorofsanna ma aragtaan waxa lagu godoomiyey meel aysan ka soo bixi karinna uma jeediin marka anigaa idiin warramayoon noo kale xaasid ahayne deegaanna ka kala tirsan gobolka midug iyo galgaduud oo ay ka mid yihiin miliqo iyo baalaaldheer ilaa iyo shalaytan ka socota waa la yaabay meel ka midana waxaa la sheegay amiirre kushiraya oo dagaalka ka tashanaya gabalku markuu madoobaaday in laga soo duldhacay shabeellada dhexena ciidciidka ma hadday agtiisa weli waa ku go'doonsan yihiin meeshii ay galeen waana lagu wareegsan yahay sanay cabdulle ciidankiisaana kor ka fiirinayaa la yidhi oo midkama soo bixi karo macawislaydii deegaankuna sidoo kale u ilaalinayaanaa la yidhi cirkana duqayn baa uga socotaa la yidhi horjoogayaashii watay oo meeshaan jiqdaa soo geliyeyna waxaa la sheegay afar inay ka hadaaftay saddexna ay dhaawac yihiin waxay ku daaweeyaan iyo isbitaalna ma haystaane waa qabeeyaan inaanan u maleeha war khawaariijta qofkii ka dhaawacma wax dhiba kuma qabto way dhammaystiraan war ma sidaasaa weligay anigu shabaab laan garaa ah ma arkine warbow nimanku waxay ka maraysaa al-shabaab gooyo godadkoodiiba ciidan ugu galo goosan baa hadhi waar waxaa kaloo la yidhi markii ay gantaan sidii goodirkii garhka iyo wadna garab kala hele shabaab waa kuwa oo way gooyeen horta anugu waa yaabanahay shabaab ma duurjoogtuu ku tirsan yahay mase dabjoogta bisla waa la kala kasila iyo hoose migay cabdulaba waxau yidhi shabaab kow waxay duurkaa u degan yihiin madaada maase waa duuga ay duurkaa u degan yihiin madada maase waa duugaag waar mid shabaab oo duqayntii ka badbaadana wuxuu yidhi dugaaggaan weheshada dulmeelayaa kaymaho halka adiga daydaydiyo halkan kan gali kala durkee war muxuu ugu dari waaye ilaah baad deeq baxshee shabaab dambe dooni maa war kalamaana war ma haysiine safar degdega uu ku baxa madaxweyne xasan sheekh war ma ceel buur buu baxay buntland buu booqanahayaa waramay aadan yabaal tahay yaa ama wahe ceeldheer fatakh ka yidhi waar somalilan hadduu imanaya roog cas u dhigayna war hadda ka hor somalilan markii la yidhi abi axmed ra'iisul wasaaraha etoobiya waxaa imaanaya madaxweynihii hore farmaajo gudoomiyaha golaha guurtida xaaji saleemaan wuxuu yidhi ina adeerow abiyow hanoo keenin ayuu yidhi uba xageerma adeer ku noqdeen war ciyaar tugtog waxay dheen abisoo irir maahan ubawa tigraag haddee la yaqaan war dad falanaatiin leedin mana warrami karee madaxweynuhu jabuuti buu tegey madaxweynaha jabuuti ismaaciil cimur geelaan uu la kulmay war madaxweyne muuse bixi ma laga macsuumay haye ay gabaran weydii war warkaa ku waalaninae safarka madaxweynuhu waa saacado kooban baa layidhi sababtoo ah dagaalka khawaarijta lagula jira asagaa hogaaminayo ma daahi karo waayahana safar dibaddaa waa diiday waa ti la haye miyaa la arkaa ciidamada amisom baara ka hara inay joogaana la rabaayo warba waduqu safarku aadanubaa jirtee dulmi niman samayn baa ilaah derajo siiyae dulligii xumaatada badsada naartu waa dalaqe dufku baxe shabaabkii in badan daaye laga waayey sidii danab ku dhacay bay linta daadsheen sidii danab ku dhacayay haddeer linta daadsheenewar cabdullow shabaab liinu uma baxdee ilindheh waar wallaweyne liintu waa qallajiye aryaadhaha war ma haysiine guddoomiyihii gobolka banaadir ayaamahanba wuxuu ku maqan yahay gobolka shabeellada dhexe wuxuuna abaabul ka ruunirgood iyo degmooyinka hoos yimaadoo dhan hadda dadka ula kulmana shiribay kula warrameen waxaana ka mid ahay waa badnay warkooruye guddoomiyow dhimasha waana loo dhaale dhedhemii dhaawaqaan dhaaca dhimasha waana loo dhaale dhedhemii dhaawaqaan dhaaca naftirkiisuna waa gebyo wuxuu yidhi wixii dhacay waa la dhaqa waar wallaweynay somalilan arrimaheeda wadahadal bay ku dhammaysataa oo hadda laascaanood ma heshiiseen arbowlaascaanood somalilan ka mid maahan dhammaan maaldoweed waxaa lagu soo bandhigay ciidamo wejigu xiran yahay marka waxaan la yaabanahay moorkii soomaaliya inay rumaynayaan war macluula waa lunsantaaye qawaariigtu waxay wejiga ku duubtaan waa mara laakiin kuwan waa gaduud warbowaxmaadaguudawaakam qatalti war kalemaanay war mahaysiine dheerqabayaasha isku qarxiya beled weyne meel shacab jooga ay ku raadinayeen markay ciidanku intay ogaadeen is hortaageenna halkaanaaba dad joogaa uu yidhiyaa layidhi hadda waxaa ku baaba'ay waa dad shacabon waxba galabsan baa layidhi warbowa wixii noolaa dhibee cid wax galabsatay mid kale kalama jecla war waxay dilaan hadday waayaan xataa iyagaa isdilaa layidhi war kalmaanay war ma haysiine ra-iisul wasaare wuxuu la kulmay madaxweynaha maraykanka jo biden waxayna ka wada hadleenaa layidhi dagaalka sidii loo kordhin lahaa cunuqabataynta hubkana sidii soomaaliya looga qaadi lahaa war wax kastaa nagaa idin siinaynaa gala dagaalka xuu dhihi waaya shid nid weli nool yihiin miyuu yidhi warba warragnimada tuuran balaakana mugu dhacahayaa ma ninkaa garaada war soomaaliya daynta waa laga cafinayaha lagu yidhi waaliyaana walla weynay ma lacagsina laku dilay baa nilaka war dadka hadda ay dhikaarada loo samaynayaad ka mid soomaalinimadii dhulkiinja dadka laaryaa ku mid ah ee gowdhan war guddoomiyaha aqalka sare cabdi caashi cabdulaahi ee dhikaarka loo sameeya waxaa ku qoran inuu ku dhasho baabila oo itoobiya ka tirsan waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka saalax kaadhkiisa waxaa ku qoran inuu ceergaaba ku dhashay ee eh, imminka wax lama raacin annagaa somalilan dib ka raacin doonna warba madaxweyne ma loo sameeyey kaarakan war horta ma lahuba ra'iisul wasaare inuu kismaayo ku dhashay ama waalisnaba war adiga xararluwoole inaad ku dhalato muran kama taagna macluulow war maxaad madaxdiinnu meelahay ku dhasheen ugu mashquulsantihiin waydin maamulayaane midda kale kaarkaan xaggee lagu sameeyaa dadka aan madaxda ahayn se ma loo ogolya warbow lacagta kaarka xagee loogu tuurahayaa warka u qaada waar wala weynay kisa yar may kaarka nagu siiyaan war hay socdaalka rag ka tirsan waata maxkamadda la keenaye nimanka ma in maxkamadda la soo taagaad rabtiin war lankii waaldaday aama maxkamad saara qasaba keegtan warbow kalamaanay warma haysaanine maxkamadda dembiyada culuse buntland waxay xukuntay saddex dhagarqabo ka tirsan ururka daacish mid ka nabadoon buu ahaa la yidhi naw war ma daacish baa nabadoon leh warbow wakiil laga xiruu soo baa la yidhi war war ma haysaane madaxweynaha oo dhuusumarheeb ka qudbeeyey wuxuu mar ku celiyey soomaaliya hal cadow bay leedahay war gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe wuxuu yidhi wiilashii mujaahidiintahee badbaadiyey madaxdii qaraxa isku dhigay waa in taalla loo dhisa dadkoodii iyo carruurtoodiina laga warqabo war horta taalooyinkii hore waxay u taagan yihiin ma layska hubiyey war qaaraa ah xagjiraha ayaa la yidhi duubshamadian fiiriyangnakaen war ma xagjira halgama noqda see hadlaysaan warba uu maydka mujaahidiintu ma udho haddiyaan dhulkaygow dhiig kuugu fooliqin soomaali kama dhalan warma baxday layidhi ceebee xoogga anigoon lahayn ama cambaaraynin ciidankeennu cadaawaha ka dida siima cayrsado cabbaar kadib iyana qaraxyaday soo celceliyaan war waaba la duqeeye habeenii maalin qawaari jimacadaan arkin war waxaa kaloo la yidhi nimaan cimraynin ceelbageey cirkaa wax loogu soo ridaa war waxaa kaloo la yidhi dhulka yaga laga dhammaystirin dhibka joojin maayaan war waxaa kaloo la yidhi dhagarqabaha baas cunugii dhex gala waxaa loo dhigaa dhiigdaadintee haddii aad dashiya haddow kula dhashaba inay dhalashadaas kugu dhaafayaan ka dhowrintaas balaa kuu dhakane baaladweyn allahayow ka dulqaad balaayada baaladweyn allahayow qawaariijta baalmari xubintii kalemaana dhegeysateen barnaamijkeenana u dambeysaa war mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarine farsamo iyo dadkana dhegeysanayaba xuseen yuusuf tarabbi allah naxariiseysuu ku luuqeeyo ana dare ladhaada nabadgelyo dib uga faydiyo sanqaarowrkaasuu tegay indhaad dheeraale madaxiisuka markaad luqunta dadabta ballaygu didaya oo layga daraya indhaad dheeraale say madaxiisoodka markaad luqunta dadabta dhulba laygoo didaya oo layga daraya indhaad deraade dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagumetaalay dadadeed todobako uga loogu daraye indha jeeraare dumar ugu qilroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu medtaaley dadadee todobaduba ugan loogu darayey indhadeeraade maaha dhabarkiyo darbaaoo dhandaahiyoida bixida xaada dayruaqadaadkiyo unayaasa dibtimaha udhaay dilimaha dhabarkiyo sidaad bixida xaada dayru aqadaadkiyo sunnayaasha duuna xaman doombeelay madaxiisoodka markaad luquntaad adabka kolba layboodedayaa oo layga garaya indhaad deeraale magaxiisoodka markaad luqunta dadafta kulba laygu didaya oo layga daraya indhaasiraale dumar ugu filroonaya dayaxsan iyo tobanaya dahab lagumeetaanaya dadatiitu dhumaduman ugan loogu daraye indadeeraale mar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu midkaali dadakaysto tobatuban mugan loogu daraye hindaderaale degaanida tallaabada miisaanka lagu daray laafyaha la dadku waxay dhahdaan may saarin ciidii taaw soodka damacday degaanida tallaabada miisaanka lagu daray laafyaala daawado dadku waxay dhahdaan may saarin ciidii madaxaysoodka markaad luqunta dadabka kulba laygo dedaya oo layga daraya indhaad deeraade madaxiisuubta markaad luquntaa dadabka kulba dedaya oo layga daraya indhaad dheeraale dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu midtaanay dadatiyo toddoba toban tugan loogu daray indhateeraale dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu metaalay dadateedo tobatuban mugan loogu darayay indhadeeraale